بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال المسنف رحمه الله تعالى فصل في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب فصل كان يقول كساب سيئة xoolaha gaalada laga qaadanayo iyo wixii laga soo qabto xaggooda ee dad iyo adduunyaba ah nisaa-ulkufaari gaalada dumarkoodu wa sibyaanuhum iyo caruurtoodu idaa hadii la soo qafaasho raquu addoommay noqonayaan wakadaa sidoo kale alcabiidu addoommihii gaalada ayaguna addoommay noo noqonayaan wayajtahidu alimaamu imaamkii wuu ku ijtihaadi doonaa fi laxraari raggii axraarta ahaa alkaamiliina ee dhammaystirnaa wayafcalu wuxuuna samayn alaxada kolba kii u dheef badan lilmuslimiina muslimiinta min qatlin dil iyo wamanin cafis iyo ama siidayn iyo wafidaa'in madax furasho biasraa ee kuwa innaga naga qafaashay aan ku madax furanno oo mase xoolo aan ku furanno fain khafiya hadduu qarsoomo alaxadu wastirkaaqin iyo addoonsi fain khafiya hadduu qarsoomo alxadu kii dheefta badnaa xabasahum wuu xidhayaa imaamkii gaaladaas axraarta ah xataa yadhara ilaa uu ka soo muuqdo arrinkaasi waqiila waxaa la yidhi laa yustaraqu lama addoonsanayo wahaniyun kii sanamcaabudka ahaa wakadaa sidoo kale carabiyun kii carabka ahaa fii qowlin qowl haddaan qabano waxa laga soo qabto ee dumar iyo caruur leh markii gacanta lagu dhigo ee lasoo qafaasho ayay addoommo noqonayaan bimujarad اlasr gacanku-dhigadaas ayayba addoommo ku noqonayaan marka sidii qaniimada laga yeelayay ayuunbaa laga yeeli doonaa maxaa yeele nabiga calayhi الsalaau wasalaam sabiga sabi waxaa la yidhaahdaa gaalada wixii laga soo qabto oo ma laga soo qafaasho oo caruurtii dumarkii ah sabigaa nabiga alayh slat slaam wuxuu u qaybin jiray siduu xoolaha haniimada u qaybinayey sidaabu uu qaybin jiray addoommaha gaaladu ay lahaayeen markaas gacanta ku dhignana addoommay annaga noo noqonayaan marka hore addoommo ayago iska lahaayeen ba ahaayeen markii inagu aan gacanta ku dhignana innagay addoommo inoo noqonayaan waxaa intaa ka soo haray axraartii kaamiliinta ahaa wuxuu uga jeedaa ragga baaliqiinta ee cuqalada ah kuwa ayaguu ku ijtihaadayaa sida uu dheef badanna muslimiinta kulba u waxtar badan ayuu ka yeelayaa ama dil ha ahaado ama mani ha ahaado inuu iska sii daayo iska cafiyo ama inuu ku furto dad innaga inaga haystaan gaalada oo asra ah ama xoolaha ku furto ama addoomaysi inuu addoonsado kuwaas afartaas ayuu kala dooranaya kulba kii u dheef badan muslimiinta ayuu samaynayaa qatli iyo manni iyo fidaa iyo istirqaam afartaa kolba kii fiican muslimiinta ayuu yeelayaa waxaana daliilu ah qowlka ilahi uhi faqtulu lmushrikiina kaasi waa dilkii aayaddii kalena waxay tilmaantay ee suuratu ku jirtay saddexdii kale fa imaa manan bacdu wa ima fidaa kuwaasi waa labo xataa idaa adkhantumuuhum fashudu lwathaaq fashuddu lwathaaq waxaa looga jeedaa macnaha oo gacanta ku dhiga taasina waa istirqaaqi marka afartiiba halkaas ayay ku idilyihiin haddaba imaamkii haddii afarta arrimood dilkii iyo cafiskii iyo madax furashadii iyo addoonsigii midkii u dheef badan uu ka qarsoomo markuu ku kadib wuu xirayaa gaaladaas ilaa arrinkii uu u soo baxo alaxad ilaa uu soo muuqdo qiil baa wuxuu leeyahay lama addoonsan karo kan sanamka caabudaya ka asaga addoonsi ma sababtoo ah waxa weeye jizye laguma sugo yani maadaama jizye lagu sugaynin waa la asaga saa darteed asaga male ama madax furashuu leeyahay ama wuxuu leeyahay dil qowl kalena wuxuu leeyahay ninkan carabka ah asna sidoo kale lama addoonsan karo maxaa yale xadiid baa ku soo arooray carabta la addoonsan karin laakiin xadiidkaasi waa xadiid daciifa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu addoonsaday gaaladii uu ka soo qabtay reer mustaliq iyo hawaasin iyo qabaa'il kaloo carab ah marka addoonnimo ayuu hee ayuu ku socodsiiyey nisaa ulkufaari gaalada dumarkooda wasibyaan macruufta idaa usir haddii lasoo qabto ruqaqu way addoomobayaan wakada sidoo kale alcbiidu addoommihii ee gaaladu lahaayeen way ijtahidu limaam ku ijtihaadaya fi laxraari acraabtii alkaamilin ee dhamaystira wayafcalu wuxuuna samaynaya laxada kiu dheef badan lilmuslimiin muslimiinta min qatlin dil wamanin iyo sidayn wafidayn iyo madax furasho biasraa kuwa inaga naga qafaasheen aan ku madax furan aw maalin ama xoolo istirqaaqin iyo adoonsi fain khafi hadduu qarsoomaa laxadu kii u dheef badnaa xabasahum wuu xidhi doonaayo xataa yadhar ilaa uu ka soo baxo waqiila waxaa lihi laa yustaraqu lama adoonsado wahaniyun sanam caabud wakada sidoo kale carabiyun mid caraba fii qowlin qowl haddaan qabanno walow aslama hadduu islaamo asiirun mid la qafaashay oo gaal ah hadduu islaamo casana wuxuu dhowrayaa damoo dhiiggiisa wabaqiya waxaa harhaya alkhiyaaru khiyaarkii ayaa wuxuu ku harhaya filbaaqi intii soo hadhay wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeya maya yatacayan waxaa caynoobaya arriqu addoonsiga haddii gaal la soo qabtay uu islaamo horta dhiiggiisaasuu macsuum ku yahay dhiiggiisii uu badbaadiyey la dili maayo dilkii meeshuu ka baxaya afartii khiyaar mid ka mid ayaa meesha ka baxaya oo ah dilkii ilan qof muslima lama dile suu nabiga alayhi waslam xadiid saxiixa ku sheegay Eh, umirtu an uqaatila الnaasa xata yashhaduu an laa ilaha ila اllah faida qaaluuha casabuu minii dima'ahum waamwaalahum yani waxaa la faray dadka inaan la dagaalamo ilaa ay ka qirayaan tawxiidka haddii ay ku dhawaaqaan tawxiidkii waxay iga badbaadiyeen dhiiggooda iyo xoolahooda marka khiyaarkaas dilkaa markuu dhacay waxaa soo haray saddexdii khiyaar ee kale waxaa kala dooranaya imaamkii waa manigii inuu iska cafiyo iraq inuu adoonsado iyo fida inuu madax furasho sameeyo qowlba wuxuu le laga xoog yahay maya waxaa caynoobaya oo waajibaya ariq adoonsi keli ah maadaamuu islaamay waa karaa laakiin ma jiro madax furasho in la sii daayo sababtoo ah dee maadaama uu qofkani muslim yahay gaaladii see logu celinaya gaaladii see logu celinaya saasuu qilkani leeyahay wa islaamu kaafirin gaal islaamnimadii qabla dafarin bihi intii aan lasoo qabanin yacsimu wuxuu dhowrayaa islaamkaasi damahu gaalkaa dhiigiisa wamaalahu iyo xoolihiisa siqaara waladihi iyo ubadkiisa yaryar ayuu badbaadinaya laa zawjatahu xaaskiisaba badbaadinaya cala lmadhabi muctamad haddaan qaban fain isturiqat haddii haweenaydii uu qabay la adoonsado inqadaca waxaa go-i doona nikaaxu nikaaxiisa fi lxaalis la kolkaaba waqiila waxaa layidhi in kaana hadduu yahay adoonsigaasi bacda dukuuli markii uu tegay kadib intuu u tagay kadib haddii istirqaaqaasi uu dhaco umtudirat alciddatu ciddadii ayaa la sugi doonaa falacallahaa waxaaba suuragal ah tactiqu inay xorowdo gabadhaas fiihaa ciddada dhexdeeda inay xorowdo ayaaba dhici kartee wuxuu gaalkii hadii uu islaamo intaan gacanta lagu dhigin wuxuu badbaadinaya dhiiggiisa oo lama dili karo illa waa muslima sidoo kale wuxuu badbaadinayaa xoolihiisi xoolihiisina saasuu ku badbaadaya illa waa xoolo muslima eh. lagama qaadan karo wixii hanti uu sito aw caruurtiisa yaryarka ah ayaguna asagay taabicu noqonayaano looma dhowaan karo intaabay u badbaadayaan laakiin xaaskiisa ma badbaadayso iyadu haday gaal ay tahay xaaskiisu waxa weeye way ka asagoo asaga taabicoo maaha sida caruurta oo kale maadaama iyada ay ku dhawaaqi karto tawxiid isku badbaadin karto marka taa macnaheedu waxaa weeye xaaskiisa haddii gacanta lagu dhigo waa la addoonsanaya haddaba haddii xaaskiisii lasoo qabto nikaaxeedii sidaasuu ku go-aya markaa gacanta lagu dhigay la addoonsadayba nikaaxeedii wuu go-ay waayo waxayba noqotay adoon ma keenayso inay midna addoon u noqoto iska leeyahay oo xalaal u noqoto isla markaa ay noqoto gabadh la qabo oo musawajo ah waa wa tacala aayadda qur-aan ku yidhi waalmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanakum yacni almuxsanaat dumarkii la qabay ee musawajaadka ah ayuuna xaaraam idinkiihi ilaa malakat aymaanakum waxay gacantiinu ay hanata mooyaan oo imaadii ama addoomihii ah marka yani addoontii lasoo qafaashay waxa wey nikaaxeedi uu fasakmaya walidalik waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam fi sabaaya awtaas oo bani lmustalib dumarka laga soo qafaashay nabigu wuxuu hi alaa laa tuuطac xaamilun xataa tadac walaa xaa'ilun xataa taxiid gabadh uur leh yaan loo dhowaanin ilaa ay eh, uurkii dejiso tuu golmaran ahna yaan loo dhowaanin ilaa ay xaydo nabiga ala sl slam muuse kala qaadin tii la qabiy tii aan la qabin taa waxay muujinaysaa iyo adoonsigii qiilba wuxuu leeyahay maya markaaba nikaaxi fasahi mahaye gabadhan haday tahay gabadh madkuulo ah oy ninka is arkeen oo waxa weye istirqaaqaasi uu ka dambeeyay bacda dukhuul markuu u tegay kadib waxaa la sugayaa ciddadii ayaa la sugayaa ee markaaba la dhihi mahayo wuu fasakhmay marka hadii ay xorowdo cidada dhexdeeda intay ciddada ku jirto waxa weye guurkii wuu soconaya haddii ay xoroor weydana saasuu nikaaxeedu ku fasakhmayaa marka waan sugaynaa buu leeyahay ciddada intay ku jirto waxaa laga yaabaa inay ciddada dhexdeeda xoroodo wayajuusu waxaa bannaan irqaaqu zawjati dimiyin dimi xaaskii in la adoonsado wakada waxaa ah la mida catiiquhu e kuu xoreeyey fi lasax laa catiiqa muslimin muslim laa catiiqa muslimin muslim catiiqii maya muslim kuu xoreeyey maya wa zawjatuhu laa catiiqu u idin qoray mise catiiqa a laa catiiqu waad moodaan ku haboonta laa catiiqu muslimun muslim ee ku xoreeye maya wa zawjatu iyo xaaskiisa alxarbiyatu ee xarbiga ahayd cala lmadhab wuxuu ku yidhi haddii lasoo qabto dhimmi xaaskiisa waa la addoonsanaya ilan dhimmigu waxa weeye waa gaal waddanka islaam ku nool oo jizyadii bixinaya marka xaaskiisu hadday xarbiya tahay oo gaalada ay la jirtay oo lasoo qabto waa la addoonsanaya sidoo kale haddii uu jiray Eh, addoon uu iska lahaa nin dimi ah uu xoreeyey oo dagaalkii lagu soo qabto addoonkaa uu xoreeyey waxa weeye waa la addoonsanayaa asna waaya mar hadduu daarulxarbi u haleelay asna waa la addoonsanayaa waaya xaaskiisuna waa la addoonsanayaa iyadna oo nikaaxii saasu ka go laakiin hadduu yahay addoonkani catiiqu muslim muslim aba xoreeyey oo markaa daarulxarbi uu haleelay marka lama adoonsanayo adoon nin muslima uu xoreeyey oo gaal ah lama adoonsanayo maxaa yeel walaagiisa ninkaa muslimkaa iskale marka walaagii laga jari maayo maxaa yeel haddii dhaho waa adoonsanaya waxay ka dhigan tahay in walaagii uu ka wareego kii xoreeyey hore uu kan dambe ku wareego saasay noqonaysa walaaguna mar hadduu sugnaado ma kor noqdo sidoo kale nin muslim ah xaaskiisu tahay xarbiyad nasraaniyad bay ahayd cristan ama yahuudiyad bay ahayd laakiin waxay ku noolayd daar ilxarb xarbiyad ahayd eh, taa haddii lasoo qabtana waxa weeye lama adoonsanayo laa catiiqu muslimin wa zawjatu ilxarbiya labadaas lama addoonsanayo waaya wayajuusu waxaa bannaan irqaaqu zawjati dimiyin dimi xaaskiisa in la addoonsado wakada waxaa la mid ah catiiquhu kuu xoreeyo dimigaas bilasax laa catiiqu muslimin muslim midkuu xoreeyeyse maya la addoonsan maayo wa zawjatu zawjatu muslimin muslimka xaaskiisana la addoonsan maayo zawjadeeda alxarbiyatu ee xarbiyadda ahayd cala lmadhab waidaa subiya haddii la qafaasho zawjaani laba isqaba aw amase axaduma midkood haddii la qafaasho infasakha nikaaxu nikaaxi waa uu fasakhmayaa in kaanaa hadday yihiin labadaa zawj xorayn laba xor ah qiila waxaa layidhi aw raqiiqayni ama laba addoon ay yihiin haddii laba isqabto oo gaalo ah waxa weye jihaadkii lagu soo qabto ama midkood gacanta lagu dhigo zawjkii ama zawjadii horta nikaaxoodii wuu fasakhmayaa hadday xor ahaayeen nikaaxoodii wuu fasakhmayaa waa tii hadda aan sheegaynay masalada hadda aan soo sheegaynay oo kale weeyaan daliilkii hadda aan soo tilmaamayna ayaa daliila walmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanakum markii ilaahi subxana wa tacala wuxuu xaarameeyey mutasawijaadkii dumarka la qabay markii laga reebo kuwii lagu soo qafaashay sabiga kuwii jihaadka lagu soo qabtay markii laga reebo maxaa yeele taa waxay tusinaysaa in nikaaxihee uu kor noqonayo waa ilaa xalaal bayna noqdeen iyo xadiidka soo sheeginay laa tuuda xaamilun xataa tadac nabi muuse kala qaadin tii la qabi marka nikaaxooda wuu fasakhmaya mar haddii labadooda gacanta lagu dhigo ama midkood waa hadday xor ahayn laakiin hadday addooma ahaayeen ma fasakhmayo oy labadaba waxa weeye soo galaan asrigii ama sabigii iim ba wuuu leeya maya hadday addoommaa hayaan xataa way fasakmayaan nikooxooday saasuu leehay laakiin sida saxiixa ma fasakmaya maa milkii bay ka wareegayaan min maalik ilaa maalik kale wareegayaan marka iyadoo la iibiyo may la mid yihi waidaa subiya haddii la qafaalo zawjaani laba isqabto oo amase axaduhuma midkood haddii lasoo qabto infasakha nikaaxu nikaaxooda wuu fasakmaya in kaanaa hadday ahaayeen xorrayn laba xor ah qiila waxaa la yidhi aw raqiiqayn ama laba addoon hadday ahaayeen waidaa uriqa haddii la addoomeeyo ama la addoonsado xarbigii wlxaal calayhi daynun dayn lagu leeyahay lam yasqut dayntii ka dhici mayso fayuqdaa waa laga bixin doonaa min maalihi xoolihiisa in hanima hadduu haniimaysto bacda irqaaqihi markii la addoonsaday kadib walow iqtarada hadduu amaado xarbiyun xarbi hadduu ka amaado min xarbiyin xarbi kale aw amase ishtaraa uu ka iibsado minhu xaggiisa uu shay ka iibsado tuma isla soo islaamaan aw amase qabiila ay aqbalaan jizyatan jizya isla aqbalaan labaduba daama alxaqu xaqii wuu sii joogtoobayaa walow atlafa calayhi haddii uu xoolo ka baabi'iyo calayhi cala alxarbiyi xarbigii hadduu xoolo ka baabi'iyo xarbiyun xarbi kale hadduu ka baabi'iyo fa aslamaa dabeetana ay labadaba islaamaan falaa damaana damaan laguma le calayhi kaa wax baabi'iyey fil asax wuxuu ku yidhi haddii gaal xarbi ah la addoonsado isagoo dayn lagu leeyahay oo nin aan xarbi ahayn dayn ku leeyahay ka dhici mayso ka dhec mayso maxaa wax ridaya ma jiro ha soo islaamo diintiina haska bixi waaya haddaba xaggee buu xoolo ka bixinayaa waaba addoon xoolihii wuxuu ka bixinayaa wixii uu haniimaysto intii la addoonsaday kadib wixii uu hadduu jihaad ka qaato oo uu haniimo ku helo xoolo xoolahaas ayuu diintii ka bixinaya hadda xoolahaas asal ahaan waxaa iska lahaan lahaa sayidkiisa laakiin halkan oo maxaa yal adoonka waxa gacanta soo gala sayidkiisa askare laakiin maadaama xoolahan asagu kasbaday isla markaa dayn uu leehay dayntii baa laga horumarinaya xaqa sayidkiisa oo dayntii baa laga bixinaya hadduu xarbi uu ka amaanado xarbi kale xoolo ama uu wax ka iibsado oo lacagtii uusan siinin dabeetana labaduba ay soo islaamaan labadii xarbi ay labadiiba soo islaamaan ayagoo dayntii sidii iskuu leh waxa weeye ama jizi ay aqbalaan soo islaamin laakiin caqduljizya ayay muslimiintii la galeen in la badbaadiyo lacagna iska bixiyaan canshuura xaqii sidii buu joogtoobaya sidii ayay isku lahaanayeen diintii ay isku lahaayeen laakiin haddii midkood midka kale uu xoolo ka burguriyo xarbiba xarbi kale xoola ka burguriyo dabeetna labada way soo islaameen wax damaana oo ay isku leeyihiin ma jiro oo maxaa suuradan saa loo yidhi oo looga saaray tii hore maxaa yeelay markan wax caqdiga mayna gelin caqdi hore ma jirin oo labadaba ilaaf muu ahaa itlaafkuna caqdi ma aha saa darteed soconay mar hadday soo islaameen gaalku wixii hore uu kharibay ama baabiye ama uu dembi u galay islaamnimada ka baabiisa islaamnimada ayaa waxa weeye ka koryeelaysa alislaamu yajubu maa qablahu waa kii xadiiku ahaa alislaam yahdimu maa qablah khilaaf alasax laakiin wuxuu leeyahay wuu magdhabayaa maxaa yeelay dee gaala dhex marto waxa weeye sidii buu joogtoobay wuxuu ihi walmaalu xoolihii almaakuudu ee laga qaaday min ahli اlxarbi gaalada ahluxarbiga qahran khasab laga qaaday haniimatun wahaniimo wakada sidoo kale maa akhadahu wuxuu qaaday waaxidun mid aw mase jamcun koox min daari اlxarbi daartii dagaalka ee waxa weye gaalada xarbiyiintu ay deganaayeen bisariqatin tugnimona ay ku qaadeen aw mase wujida la helay xoolihii ka hay-ati sida baadi oo kale asagoo ah yani daarulxarbi laga helay cala alasaxi muctamad haddaan qabanno fain amkana hadday suurowdo kownuhu inuu maalkaasi u yahay limuslimin muslim wajaba waxaa waajiba tacriifuhu in la yaboohiyo walilhaanimiina waaya xoolihii laga soo qaaday gaalada ahluxarbiga ah alla wixii ahluxarbiga laga qabto ama laga soo eh, furto ee xoolo ah awoodna lagaga furto waa khniimo waaya ama ayagu khasab ha ku dhiibaan ama ha ka cararaan oo ha ka baxsadaan xoolihii dagaalka lagaga soo qabto waa haniimo taasna waxaa nuu soo dhaaftay fii baabi alghaniima ayaan kaga hadalnay laakiin mualifku halkan ugu socodiyey si uu oga tafriiciyo ama uga dhaliyo masalada ka dambaysa waa masalada tan wuxuu idhi haddii ay waxa weeye dad muslimiin ah qof muslima ah ama koox muslimiin ah ay daarulxarb ee ka soo qaataan xoolo oy tugnimo kaga soo qaataan ama wax la mid ah ama xoolo lumay ay arkaan oo sida baadi oo kale ah oo meel iska yaalla oy og yihiin inuu qof gaala uu leeyahay taasina waa haniimo fil asax muran baa ku jira tan dambe waa haniimo laakiin waa haddii waddanka gaalada ee daarulxarb uu ku galay waxaan ammaanahayn biayri amaan buu ku galay ammaan muuna ku geli laakiin maanta daarilxarbiga wadamo badan baa daarilxarbi maanta ah, la socda muslimiinta la dagaalamay ogti marka waddamadaas waa daarilxarb haddii laakiin aad ku gasho fiiso waxay ka dhigan tahay ammaan baad kama xadi kartid kamana dhici kartid waxaad lamidtahay sida waddanka islaamka oo kale marka waxa weyaan qofkii hadduu u tasallulo waddan gaalo oo waxa weeye dhuumasho ku galo dabeetana xoolad haad yaalo uu helo soo qaadanaya haddii uu ka soo xadi karana xoolada uu ka soo xadaya ilan qoladan gaalaba ah dagaal baa naga dhacay si kastoo xoolada u gaari karro ama u hanimaysan karo waan u hanimaysanayna waaya laakiin xoolahaas ay suurtagal tahay qof muslim inuu leeyahay in la yawaabiya una jir walmaalu xoolihii almaakuudu ee laga soo qaatay min ahli lxarb ahlu xarbiga laga soo qaatay gaalada dagaalka naga dhexeeya qahran khasan laga soo qaatay haniimatun waa haniimo wakada sidoo kalena ahaduu wuxuu qaaday waaxidun mid aw mase jamcun koox muslimiinta ka mida min daari lxarb waddanka gaalada ee dagaalka naga dhexeeyo ka soo qaadeen bisariqatin xatooyan ay ku soo qaadeen asna waa hariimo aw mase wujida la helay ka hay-ati luqadati sida baadi oo kale asagoo ah hoole iska dayacan buu helay oo meel iska yaalla kuwaana waa hariimo cala alasax fain amkana hadday suurtoowdo kownuhu xoolaha lasoo qaaday inuu walilghanimiina kuwii xoolaha hanimiistay waxaa xaqu leeyihiin atabasutu inay isku ballaadhiyaan oo waxa weeye ku tawasucaan ama ay ku dangaadhaan fi lhaniimati haniimadii biakhdi lquuti quudkooda inay ka qaataan haniimada wamaa yasluxu bihi iyo quudkaasi wuxuu ku hagaagayo walaxmin hilib wa shaxmin baruur wa kulli طacaamin iyo cunto walbo yuctaadu la caadaysta akluhu guud wa calafu dawaabi daabooyinka waxa weeye calafkooda ama quudintooda tibnan la quudiyo waago wa shaciiran heed iyo naxwihimaa wixii la mid ah iyo wixii la mid ah wadabxu ma'kuulin waxa weeye la cuno neef la cuno in la gowraco ayaa u bannaan lilaxmi liajli laxmi hilibkiis awgay u gowracaan waasaxiixu muctamad waxa weeye jawaasu lfaakihati faakahada inay bannaanta waanahu shaniya laa tajib inaysan waajibayn qiimaة اlbadbuuxi neefkii la gowraca qiimihiisu waanahu shaniya laa yakhtasu ljawaazu banaanaanshaha tabasudku inuusan khaas ku ahayn bimuxtaajin qof u baahan ilaa طacaamin cunto wa calafin iyo calaf daabo waanahu shaniya laa yajuusu dalika arrinkaasi inuusan u banaanayn liman qof laxiqa haleelay aljeysha ciidankii bacda alxarbi dagaalkii kadib walxiyaasati haniimadii markii waa raggii jihaad ku jiray ee dagaalamayey ee haniimada waxa weeye helay kuwa waxay mudan yihiin oo xaq u leeyihiin in ay ku dangaaraan haniimada ay soo heleen intaan la qaybinin ee aan laga saarin khumuskii iyo xuquuqdii kale dee lagu lahaa ee ayaga aan loo qaybinin inay sii cunaan wixii ay uga baahan yihiin ay uga faa'idaystaan ayaa u bannaan oo maxay markaa yani ku dangaarayaan quud cuntadii ubaahan yihiin bay ka karsanayaan xoolihii ay heleen hilib hadduu hadday hilib ku arkaan hilibkii way cunayaan baruurti way cunayaan cuntada ay u baahan yihiin ee sida caadiga la cuno oo dhan way cunayaan waxay u baahan yihiin adigu de xaajadooda daabooyinkooda xoolahay wataan yani way ka quudinayaan haniimadii ay heleen waagab iyo heed iyo wixii la halmaada oo dee daabadu calaf ka dhigan karto hadday xoolo helaan xoolahaas way u gowrici karaan si ay u cunaan hilibkiisa ehm, sidoo kale faakiha hadday helaan faakihadaas way cuni karaan neefkay gowracayna qiimihiisi waajib ku noqon maayo laa tajib qiimat madbuuc neefkii ay gowracayna cuneen qiimihiisa laguma leh sidoo kale jawaaskan aan sheegaynee waxa weeye hanimada lagu dangaaraya khaas kuma ahan qofka u baahan tacaam ama calaf qof gaajaysan oo dee kale aan khaas kuma aha xataa hadday kale ay sitaan iyo calaf daabooyinkooda ay u sitaan hanimada way ka saari karaan maxaa yeelay waxaa ka sugnaatay ibnu cumar siduu bukhaari soo saaray radi allahu tacala inuu yidhi kunaa nusiibu fii maghaazina alcasala waalcinaba fana'kuluhu walaa narfacu yacni duulaanmadaanada waxaan heli jiray malab iyo cinab dabeetana waan iska cuni jiroo maanaan kor macnaha maanaan u dhiibi jirin cidda maamulka ciidanka hayse ee waxa wey haniimada lagu wareejiray ma inaan ku wareejin jiri annagaa iska cuni jir wixi aan helno marka waxyaabaha waa la iska cafinayaa waayo laakiin arrinkan waxa weye tabasudkan soo tilmaanay uma bannaano qof ciidanka soo hareeray dagaalkii marku dhammaaday kadib haniimadiina hee la ururiyey kaa xaq kuma leh waxa wey tabasudka walilhaanimiina kuwii haniimada helay haalimiinta ah waxaa u bannaan altabasud inay ku dangaaraan fi lhaniimati haniimadii biakhdi lquuti quudka qaadashadiisa waa raashinkiia wamaa yaslux bihi quudkaasi wuxuu uu ku hagaagayo ee waxaa weeye sida saliiddii iyo subagii iyo malabkii iyo milixdii iyo wixii la halmaada walaxmin iyo hilibkii washaxmin iyo baruurtii wax alla waxay u baahdaan oo cunto ah wa kullu acaamin iyo cunto walbo yuctaadu la caadaysto akluhu in la cuno cumuuman cala alcumuumi si guud calafu dawaabi daabooyinka quudkooda na way eh, ka qaadan karaan haniimadii tibnan waago la quudinayo shaciiran heed iyo naxwama wixii la halmaada wadabxu ma'kuulin neef la cuno gowricii ayaa u bannaan lilaxmihi liajli laxmi hilibkiisa u gowracaan wasaxiixu muctamad waxaa weeye jawaasu lfaakihati faakihadii inay bannaanta wa annahu shaaniya laa tajib inaysan waajibaynin qiimatu lbadbuuxi neefkii waxaa weye la gowracay qiimihiisu waanahu shaaniga laa yakhtasu inuusan gaar ku ahayn aljawaasu banaanaanshaha arrinkaasi muxtaaji qof u baahan ilaa acaamin cunto wa calafin iyo quudin daabo waanahu shaaniga laa yajuusu daalika arrinkaa inuusan u bannaanayn tabasubkii weeye liman qofkii laxiqa soo hareera jeishi ciidankii bacda alxarbi dagaal kadib walxiyaazati iyo ururintii haniimada la ururinayay wa ana man qofkii rajaca laabtaa ilaa daari lislaami daarta islaamka u laabtaan walxaal macahu maciisuu yahay baqiyatun hadhaa haniimadii uu gacanta weli wax ku sii hayo raddaha wuxuu celin doonaa ila almaqnimi haniimadii wa mowdicu tabasudi halka waxa weeye lagu dangaaraya haniimada waxa weeye daaruhum waddanka gaalada wakada sidoo kale maalam yasil haddii aan lasoo gaarin wakada sidoo kale maalam yasil inta aan la soo gaarin ilaa cumraan alislaam yacni dhismaha islaamka fi lasax qofkii dib ugu soo noqdaa wadanka islaamka asagoo waxoogaa ka haya qadiimadii uu ku tabasudayay ama ku dangaarayay waxaa waajib ku ah inuu u celiyo maqnamkii ama haniimadii meeshii lagu ururinayay inuu u celiyo maqnam waxaa looga jeedaa haniimada laftarkeeda inuu dib ugu celiyo ayaa waajib ku ah maxaa yele ayaa meesha ka baxday wamaa jaaza licudrin batala bizawaali wuxuu cudurdaar dartii u bannaanaada yacni wuxuu burayaa markii cudurdaarkaasi meesha uu ka baxo mawdica tabasudka halka lagu dangaarayo haniimada waa wadanka gaalada daaruhum ay daaru ahli lxarb baa loga jeedaa sidoo kale intaa ay waxa weye mujaahidiintu ay ku soo laabanayaan daar lislaam inta ay dhexda kusoo jiraan way ku tabasudayaan oo way ka faaidaysanayaan haniimadaas waxay uga baahdaan walihaanimin kii eh, haanimka ahaa ee xoolaha haniimaystay haanimkaasoo rashiidin toosan walow maxjuuran walow kaana haba ahaado maxjuuran calayhi mid lagu sharay bifalasin cayrnimo alicraadu waa u banaan inuu ka jeedsado can ilghanimati hanimadii qabla qismati qaybin ka hor walasaxu muctamad waxaa weeye jawaasuhu icraadkaasi inuu banaan yahay inuu bannaan yahay bada arzi bacda farzi alkhumusi khumuskii markii gooni loo soocay kadib wa jawaasihi inuu bannaan yahay icraadkaasi wa jawaasuhu inuu bannaan yahay icraadkaasi lijamiicihim ghanimiinto idib wa buطlaanuhu inuu eh, icraabkaasi burayo min dawi اlqurba kuwii qaraabada saaxiibkaa xaggooda wa saalibin iyo kii ama waxa weeye gaalka wuxuu qabay eh, waxa weeye ku dagaalamayay furashadiisa kii helay kaasna uma banaano inuu waxa weye ka tanaasulo haniimadii haanimka waa mujaahidkii haniimada helay hadduu yahay rashiid nin toosan rashiid waxaa looga jeedaa baaliq caaqil oo waxa weeye qof yani xoolihiis inuu maamulo u madax banaan walow maxjuuran caleyhi min firas qof caynimo lagu sharayba ha ahaadee kaasa waa laga soo reebaya kaas waa rashiid laftiisu laakiin dee caydnimo ma loo sharay waxaa u bannaan haanim oo idin inuu hee ka jeedsado haniimadii intaan la qaybinba xaqiisa wuu iska cafin karaa wuu dhihi karaa anu haniimo reebo qabla ikhtiyaari tamalluk intuusan tamalugi doonan ka hor maxaa yeele jihaadka maqsuudkiisa weyn waxa weeye in diinta ilaahay loo gargaaro oo waxa weeye kelimada ilaahay la kor yeelo haniimadana waa iska taabic qofkii marka haniimada diidaa qasadkiisi iyo niyadiisii ayuu u ujeedkii weynaa oo ah in diinta uu difaaco ajirkiisoo dhamaystiran ilahay agtiisu sidoo kale way banaan tahay icraadkaasi uu bannaan yahay khumuskii markii la saaro khumuskii ay iska lahaayeen waxa weeye fuqaradii iyo masaakiintii iyo dawil qurba iyo khumuska marka gooni loo saaro way bannaantah sidoo kale dhammaan khaanimiintoo idil icraadka way samayn karaan way dhihi karaan oo ma baahnin haniimadii oo ka tanaasuli karaan laakiin waxaa loo ogolay inuu tanaasulo yani dawil qurba dadka qaraabada nabiga u saaxiiba calayhi isalaatu wasalaam waxa weeye waa ree bani hashim ree bani muqalib kuwa ayaguma karaan maxaa yeelay ilaahay baa siiyey xoolaha ayagu mayna dagaal ku helin iyo juhdi iyo camal iyo shaqa mayna ku helin marka tanaasul ma jiro waxay la mid tahay yani haniimadaas la siiyey sida xoolaha qofku dhaxal u helo taasay la mid tahay qofkan saalibka ahaa ee xoolo yani ka furtay gaalkii uu dilay salabka ka qaatayna waa la mid oo asna ma tanaasuli karo maxaa yeelay salabkaas iyo furashada gaalku ka soo furtay asagu u caynoobay marka wixii uu qayb ku helay ayay dhibhita wuxuu yihi walihaaliminkii haniimada mutaystay ama haniimada helay rashiidin ee toosnaa waxaa walow maxjuuran calayh mid la sharayba ha ahaaday bifalasin caynimo lagu sharay waxaa u banaan walihaanimin mid haanim ah waxaa u banaan rashiidin oo toosa walow maxjuuran calayhi mid lagu sharay haba ahaaday bifalasin caynimo alcraad inuu ka jeedsado can haniimati haniimadii qabla qismati qaybinti kahor qabla alqisma baa lakin bacda alqisma marka qaybtiisa la siiyo kama tanaasuli karo qaybtiisa waaba la siiyey markaas uu milkiye walasaxu muctamad waxaa weeye jawaasuhu icraadkaas kajeedsashadaas xoolaha uu ka jeedsanayo ka tanaasulayo haniimada inuu bannaan yahay bacda farzi lkhumus khumuskii markii laga saaro maxaa yeelay arbacatu akhmaaskaa soo haray ayay haanimiintu leeyihin ragga mujaahidiinta wa jawaasihi wa jawaasuhu icraadkaasi inuu banaan yahay ljamiicna dhammaantood markii mujaahidiinta ee qaanimiinta ah inuu icraadkaasi ka gurayo min dawi lqurba qaraabada kuwa saaxiibka ah ayagoo ma tanaasuli karaa wa saalibin wa budlaanuhu min saalibin kii salabka qaatayna asna wuu ka gurayaa icraadkaas wlmucradu qofkii jeedsadi kama lam yaxdur sida qof aan soo xaadirin inuu la yahay waman maata qofkii dhinta fa xaquhu xaqiisu liwaarihi kii dhaxlay buu u wlmucrid qofkii ka jeedsaday haniimada ay yidhahdo haniimada waan ka tanaasulay wuxuu la mid yahay ama laga soo qaadaya sida qof aan soo xaadirin oo kale taa macnaheedu waxa weeye yani intii waxa weeye waa isagoo ka tanaasulay waxaa lagu daraya haniimada inteedii kale dabeetana waxaa loo qaybinayaa murtasiqadii iyo ahlkhumuskii haniimadii sidaasoo kuma jirin ayaa laga soo qaadaya qofkii dhintaa ee haanimiinta ka xaqiisa waxaa iskale dhaxlihiisa xaqiisi meesha kama baxayo walmucradu kii ka jeedsaday haniimadii kaman lam yaxdur sida midaan soo xaadirin buu lamid yahay jihaadkii waman maata qofkii dhintaata xaqu xaqiisu liwaarihi dhaxdihiisu u sugnaaday walaa tumlaku la milkin maayo haniimadii ilaa biqismatin qaybin mooyaane walahum haanimiintii waxaa u bannaan atamaluku inay doortaan milki ama yeelasho inay doortaan waqiila waxaa lihi yamlikuuna in salimat hadday waxaw nabad gasho qaniimadii ila lqismati qaybinta inta laga gaadho baana waxaa soo cadaanaya milkuhu milkigooda wailaa haddii kale falaa ma milkinayaan wayumlaku waa la milkinaya alcaqaaro hantidii maguurtada ahayd bil istiilaa ila wareegid ayaa lagu milkinayaa wayumlaku waa idin qoran mise laa yumlak wayumlaku wayumlaku waa la milkinaya alcaqaaro hantidii maguurtada ahayd bil istiilaa ila wareegid baa lagu milkinaya manquli sida hantidii guurtada ahayd oo kale wuxuu yihi haanimiintu kuma milkinayaan haniimadii ilaa biqismatin markii loo qaybiynay marka la qaybiyo haniimada uma nin kasta sadkiisii kusoo hagaagay milkinaya laakiin intaan la qaybinin ka hor ma milkinaya waay laakiin waxay xaq u leeyihiin inay tamallug doortaan waa milkinay haniimadan xaqaanaga maanaan ka tanaasulin mid kasta inuu dhaho anuu hantidaydii ama waxay qiimadii ka soo hagaagay waxa weeye kama tanaasulayo hal isii qaybtayda xaq welaynu saada marka tamalluga lagu sheegayo waxa weeye doorasho milkii doortaan qiil baa wuxuu leeyahy maye hanimiinta intaan haniimadii la qaybin way milkinay lakiin waa milki daciifaho waxa weeye icraad ku dhacay waxaan u leenahay ma milkinaya intaan la qaybin kahor maxaa hadday milkin lahay intaan la qaybin kahor icraadkii suuragal ma aha waxaad milkisay kama jeedsan karta xoolaa waad leedahay inaad qof kale siiso oo ku hibayso mooyaan kama jeedsan karta waaya qiil baa barbaraya maya waxaan leenahay haddii haniimadii ay nabad gasho ilaa intii laga qaybinayay waxaa soo caddaanaysa inay markaa milkiyeen haddayna nabadgelin waxawey gaaladii ay dib u qaataan de markaas waxba meesha ma yeelaan oo milkinayaan wayumlaku lcaqaaro caqaarka waxa weya hantidana guurtada sida guryaha iyo dhulalkii wax lamid a bilistila waxaa lagu milkinaya in qofkii haalibka uu gacanta ku dhigo markii lagu wareejiyo ayuunbuu milkinayaa manquulkana saasoo kale markii lagu wareejiyo hantida guurtada ah markii lagu wareejiyo muu milkinayaa walow kaana hadduu ku jiro fiiha haniimadii kalbun ay aw mase kilaabun ay yaa eeyo aydaasoo Eh, walow kaana hadduu kusugan fiiha hanimadii kalbun ay aw amase kilaabun ay tanfacu wax taraysa wa araada huu doono kalbigaas bacduhum barhkood walam yunaasac aan lagu qabsan uctiya waa laska siinayaa wailaa haddii kaleo lagu qabsado qusimat waa loo qaybinayaa in amkan hadday suurtagal tahay qaybintaas wailaa haddii kale inaysan qaybsamaynin uqrica waa loo qorituunayaa haddii hanimadii ay ay ku jirto ama hal ay ku jiro aygaasina ay wax taraya uu yahay maalan sayd ugaadh ama maashiye ama beer wax noocaas inuu ilaaliyo ayuu qofka ku anfacaya isla markaa waxaa doonay khaanimiintii barkood in la siiyo intii kalena mayna ku qabsan waa la siinayaate maxaa yeelay aygu ma aha xoolo haniimadi ma soo gelaya isago haddii laakiin lagu qabsado oo kuwo kalena ay dhahaan annagaa doonayna annagaa qaadan annagaa qaadan lasku qabsada aydi waa loo qaybinaya hadday suurtooda in la qaybiyo hadduuna qaybsamayninna waxaw waa loo qalituuraya oo markii markaa ku saagaago waxaa weeye ayaa qaadanaya wasaxiix muctamada waxaa weeye ana sawaad alciraaq ciraaq waxaa weeye sawaadkeedu futixa in la furay cunwatan khasab in lagu furay wa qusima in la qeybiyey uma dabeetana badaluuhu ay bixiyeen kuwii helay wawqifa markaa lagu waqfay cala muslimiina muslimiinta sawaadkii ciraaq wa kharaajuhu wixii ka soo baxay kharash ah ujratun waa mushqaayad tuaddaa la bixinaya kula sanatin sanad walba limasaalix lmuslimiin muslimiinta masaalixdoodana lagu bixinaya wa huwa sawaadka haddaan kuu tilmaamo min cabaadaan meesha cabaadaan la yidhaahdo ayuu ka bilaabanaya ilaa xadiiat lmuusil meesha la yidhahdo xadiiat lmuusil ayuu soo gaaraya duulan xagga dherarka wa min alqaadisiyati meesha qaadisiya la yidhaahdo ilaa xulwaana meesha xulwaan la yidhaahdo cardan xagga ballaca qultu waxaan idhi alasaxu muctamad waxaa weeye ana albasrata basra wain kaanat haba ahaata daakilatan mid soo gelaysa fii xaddi sawaadi sawaadka xadkiisa falaysa laha uma sugnaana xukmuhu xukumkii sawaadka ilaa fi mowdici qarbiyi dijlatiha webiga dijla ee ayada mara galbeedkiisa mooyaane wa mowdici sharqiyiha iyo barigeeda mowdiciisa mooyaane wa ana fi sawaadi sawaad wa ku sugan oo min adduuri gurye ah walmasaakin iyo aqalo yajuusu inay bannaan tahay beycu in laybi wallahu aclam sawaad lciraaq waxa weeye waa aada u ballaaran oo ciraaq ku yaala la dhahaaba ciraaq inteeda badan waa sawaadkaas markii iyaroo saxaraa laga reebo dhulkaa sawaadul ciraaq la yihahdo sawaad lagu bixiyey waa dhul cagaaran oo griina ah, oo waxa weeye beerta u suubada oo geedaha ku yaala iyo dooga ka baxay markii meel fog laga arko la moodaye madow la moodaya ila cagaarka markii meel fog laga arkay madow buu noqonaya marka sawaad lagu bixiyey sawaad alciraaq dhulkaas waxaa lagu furay canwatan khasab baa lagu furay waxaana loo qeybiyey khaanimeyntii kadibna markii waktigiisii cumar baa la furay kadibna markii khaanimeyntii loo qaybiyey ay doorteen qismadiisa tabalugiisana ay doorteen ayay cumar ku wareejiyeen sid cumar baa yidhi war niman haddaan maanta dhulka inagu qaadan muslimiinta inaga dambaysa maxay dheefsanayaan marka dhulkan muslimiinta u dayno waxa weeye waqaf ha u ahaada muslimiinta dadka gacanta ku hayana aan u dayno ha beeraan mushqaayad sawiga aan ka qaadno mushqaayadaasna waqaf ha noqoto muslimiinta ha la siiyo markaas sidii ayay ku waafaqeen waqaf baa laga dhigay muslimiinta waqaf looga dhigay wuxuuna ka cabsiisay culamad hadduu haalimiinta u daayay dhulkaas inay ku mashquulaan beeristiisa dabeetana jihaadka halkaa uu ku joogsado ina xikmad badan bu asiid cumar radi allahu tacala can marka yani maadaama lagu furtay waqafna laga dhigay dhulkaas waxa weeye sanad kasta wixii ka soo baxo mashkaayada masaalix almuslimiin baa lagu bixinaya masaalix almuslimiin ayaa lagu bixinaya wixii ka soo baxa ee dheef ama hallo ah ama ujuur ah dhulkaasina wuxuu ka bilowdaa meesha loo yaqaano cabaadaan siday isku waafaqsan yihiin muarikiintu ilaa xadiiat lmusil meel yidhahda xadiiat almusil ayuu eh, soo gaaraya cabaadaan waa meel basro u dhow ayaa cabaadaan yidhahda xadiiat almusilna ayadna waa saasoo kale meel magaceedu marka intaasoo xagga dhararka dhan yahay xagga ballacana meesha loo yaqaano qaadisiya kuufay u dhowda calaa marxalatayn bay u jirtaa ilaa xulwaan meel magaalo loo yaqaano xulwaan waa magaalo meel la yaqaano intaas ayay xagga ballacana dhanta laakiin magaalada basra ee hadda jirtay caanka ciraaq ku taala waxay soo gelaysaa horta xad ahaan sawaadka ay soo gelaysaa laakiin xukunkii sawaadka ma qaadanayso maxayna waa magaalo muslimiinta ay sameeyeen cutb bin khaswaan baa dhisay oo waktigiisi cumar ayay magaalada dhisay sanadii toddobiy tobnaad ee hijrada marka maadaama ay magaalo dib laga keeno muslimiinta ay dhiseen xukunkii sawaadka ma qaadanayso markii laga reebo laba meelood webiga waxa weye dijla ee magaalada mara wixii galbeedka xiga iyo magaalada barigeeda labada mawdic markii laga reebo labadaas sawaadka soo gelayan lakiin inta kale sawaadka soo gelayaan wax alla wixii sawaadka ciraaq ku sugan ee gurye ama aqal ahna waxawey waa la iibin karaa oo waxawey waqafka iyagu ma soo gelayaan maxaa yeele sayd cumar dhulku waqfee guryaha muusa waqfe wuxuu ihi walaصaxiixu muctamadu waxa weeye ana sawaad alciraaq ciraaq sawaadkeedu futixa in la furay cunwatan khasab in lagu furay waqusima in la qeybiyey uma dabeetana badaluuhu muslimiintii eh, waxa weeye helay ay bixiyeen wawaqifa lagu waqfay cala muslimiina muslimiintii waa kharaajuhu wixii ka soo baxaa dhulkaas waxa weeye waqafka ah. Eh, ujratun waa mushqaayado tuaddaa la bixinaya kula sanatin sana walba limasaalix lmuslimiin muslimiinta masaalixdoodana waa lagu bixinayaa wa huwa sawaadkan ciraaq min cabaadaan meesha cabaadaan ila laga bilaabo wey ilaa xadiiat lmusil xadiiat lmawsil meesha loo yaqaan xadiiat lmusil duulan xagga dheerarka oo min alqaadisiyati laga bilaabo ilaa xulwaana xulwaan cardan xagga ballaca qultu qaala nawi wuxuu hi asaxiix muctamid waxa wey ana albasrata basra wain kaanat haba ahaato daakhilatan mid soo gelaysa fii xaddi sawaad sawaadka xadkiisa fariisa laha uma sugnaanin basra xukmuhu xukmu sawaad sawaadka xukumkiisa ilaa fii mawdici harbiyi dijlatiha webiga dijle galbeedkiisa mooyaane wa mawdici sharqiyaha iyo barigeeda mooyaane wa anamaa fi sawaadi sawaad waxaa ku sugan min adduuri guryaha walmasaakin iyo aqalaah yajuusan banaanta biicun laiibi wallahu aclam wafutixat heshiis baa lagu furay ee xoog laguma furanin faduuruha haddaba guryaheedu wa arduha iyo dhulkeedu almuxyaatu ee la nooleeyey milkul milki weeye milkigaasoo yubaacu la iibinayo marka ayaduba ka duwaneed ciraaq sulx baa lagu furay inkastoo khilaafu ka taagan yahay laakiin sida madhabkeena muctamadku ah sulx ayaa lagu furay maka ee canwata laguma furin haddaba taa waxay ka dhalanaysa markaan idhi baa lagu furtay guryaheedu iyo dhulkeeduba waa milki haddii khasar lagu furan lahaa haniimay noqon lahay laakiin maadaama sulx lagu furtay waxaa weeye waa milki guryaheedu iyo dhulkeeduba sidaa darteed qofkii iibsada waxa weye wuu yeelanaya wuu milkinaya dadkuna weligood way kala iibsanayeen dhulka maka iyo guryaheedaba walidaalika nabig alayh slam markii usaama zayd uu ku yidhi ya rasuul allah berri xaggeed degi doontaa ayna tanzilu hadan bidarika bimaka gurigaaga maka ayaad degi doontaa markii maka aan eh, berri dabeetana oo u jawaabay wahal taraka lana caqiilu min rabaacin aw duur caqiil ibn abi aalib wuxuu nooga tegay wax dhul ah iyo wax guri ah waxba noogama tegin macnaha asagaa dhaxlay aabihii abu aalib jacfar iyo calina maysan dhaxlin maadaama labadooda muslimiin ahaayeen abu aalibna oo kufri ku dhintay waaya faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay ammaankii waxa weeye did اlkhawf waa cabsida ayuu mid ku yahay halkana waxaa looga jeeda ammaankii tarku اlqatli wاlqitaal dilkii iyo dagaalkii in la iska daya maca kufaari gaaladii waxayna ka mid tahay xeeladaha dagaalka iyo masaalixdiisa mar qaarkood waxay keeni kartaa in dagaalkii la yar joojiyo oo gaalada ammaan la siiyo waxayna ka mid tahay cuquudda ay gaaladu ku helaan waxa weye amniga saddex caqdi bay gaaladu amni muslimiinta oga helaan ammaan iyo jizyo iyo hudno waayahay haddii saddexda aan kala saar waxaan leenahay haddii amnigu uu ku tacalluqo qof muxadad oo mucayan ah, ama maxsuuriin qolo kooban hadduu ku kooban yahay ammaan buu noqonaya hadduusan gaalada qaar mucayaniin isku koobnayn oo gaalo badan amniga la siinayana waa eegaynaa haddii la muddeeyo amnigaas oo muddo loo gooyo waa hudno xabarjooji wey haddii kale oo aan muddo lagu siminna oo uu waa jisyo wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah aayaddaasaa tusinaysa ammaankii haddii mid ka mida gaaladii uu ku weydiiso magangeliyo nabigu ilaahi subxana wa tacaala wuxuu faray inuu gaalka uu magangelyo siiyo ilaa uu ka maqlo qur-aanka iyo xadiidka nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam saxiixayn ku sugnaa dimat lmuslimiina waaxidatun faman ahfara musliman ay naqada cahdahu facaleyhi lacnat llahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin marka dibadaha xadiidkan uu sheegaya waxaa weye waa ammaankii muslimiinta ammaankoodu waa mid qofkii qof muslima ka jabiya cahdigii iyo ammaankii uu bixiyey nacladda ilaahay iyo malaa'igtii dadkao dhan ku dhacaysa yasixu wuu ka asaxayaa min kulli muslimin muslim kasta mukalafin oo mukalafa mukhtaarin oo ikhtiyaar liamaanu xarbiyin gaal xarbiga ah ammaankiisa wa cadadin iyo tiro maxsuurin oo kooban oo gaaladii ka a ah faqad oo keliya walaa yasixu amaanu asiirin mid lasoo qabtay oo muslim ah oo lasoo qafaashay gaaladoo qafaasheen ammaankiisu asixi maayo liman gaalo uu siiyo huwa isagoo macahu macoodu yahay fi lasax wuxuu yihi ammaankii wuxuu ka asaxayaa qof kasta oo muslima ammaanka uu bixin karaa oo mukalaf hadduu mar muslim uu yahay mukalafna uu yahay mukhtaarna uu yahay ikhtiyaarkiisu ku bixiyey waxa weeye ammaanka uu ka asaxayaa hadduu doono waxa weeye ha ahaado addoon muslim uu leeyahay hadduu doono ha ahaado haweenay qofkaas gaal xarbi ah ammaan wuu siin karaa hal gaal cadad gaalo ah oo maxsuuriin ahana ammaan wuu siin karaa inay kusoo galaan waddanka islaamka amaankaas waaya laakiin waxaan bannaanayn asiir gaal muslim gaaladu ay qafaasheen inuu ammaan siiye gaalada qafaalatay maxaa yeelay qahrigoodu ku jiray gacantooda marka waxa weeye aaminba maaha isagii aaan amni dareemayn isagoo ammaan u wayasixu waa asaxayaa ammaankii bikulli lafdin lafdi walba yufiidu faa'idaynaya maqsuudahu ujeedkiisa wabikitaabatin qoraal wa risaalatin iyo fariin wayushtardu waxaa la shardiyaa cilmu lkaafiri gaalkii inuu ogyahay bilamaani ammaankii fain raddahu hadduu celiya ammaankii batala waa uu guraya wakadaa sidoo kale lam yuqbal haddii ammaankii aan la aqbalin fi lasax watakfii waxaa ku filan ishaaratun tilmaan mufhimatun oo wax fahansiinaysa liqabuuli qabuulki liqabuuli qabuulkii fahansiinaysa wuxuu ku yihi ammaanku wuxuu ku asaxayaa lafdi walba eray walba oo maqsuudkiisi faa'ideynaysa sida inuu dhaho ajartuka ajartuka magangeliyaan ku siiyey ammantuka waan ku amman yeelay laa tafsaxa anta calaamaa tuxibu sidaad jeceshahay ayaad helaysaa kunkii fashiita sa doonto ahow waxba ha baqin waddanka annagaa soo gal annagaa maangeliya kusiin wahaa lafdi kasta oo ammaan tusanaya ayaa marka ammaanka lagu bixinaya sidoo kale qoraal inuu u qoro ama warqad cadi ha u qoro ama fariin ha u diro waay fariin qofu u dirayo macnaha fariin qofu u farayo waxaase shardi ah gaalku inuu ammaanka ka warqabo hadduusaban ogeynba ammaan in la siiyey marka ammaankii ooma asaxay waa inuu ka warqabo markuu wadanka islaamka soo geliya gaalka xarbiga ah, waa inuu ka warqabo ammaankii qofka uu u fidiyey haddii laakiin gaalkii uu ammaankii celiyo u dhaho maba rabo ammaankii marka ammaankiisii wuu buray wakti alla waktiguu celiyaba ammaankii ammaankiisii wuu buray hadduu dhaho anu ammaankii waan celiyey maxaa waa heshiis sida hibada oo kale ah waaya sidoo kale hadduu aqbali waayo ammaankii markii loo fidiy muuna eh, ma guntabay marka ayadaa waa inuu waxaa ku filan ishaara mufhima ishaaro inuu la yimaado xataa hadduu yani hadli qof akhras ah hadduu ishaaro bixiyo uu ku aqbalayo sida maalan madaxa inuu dhaqaajiyo oo kale marka la waan ku siinay ku filan intaas wuxuu ihi wayajibu waxaa waajib ah anlaa taziida inaysan ka muddatuhu ammaanka muddadiisu calaa arbacati ashhurin afar bilood fii qowlin qowlba wuxuu leeya maye yajuusu waxaa ammaankii in la bixiyo maalin tabluq intaysan gaarin muddadiisu sanad ammaanku afar bilood lagama badin karo afar bilood baa uu bannaan gaalka ammaan la siin karaa qowl ba wuxuu le laga badan yahay yani waa laga kordhin karaa afar bilood laakiin sanad baan la gaarsiinin sanad ayaan la gaarsiinin laakiin sanadka waa lasku waafaqsan inay reeban tahay in la siiyo hudno ama ammaanba walaa yajuusu ma banaano ammaanun ammaan yadurru dhibaya almuslimiin muslimiinti ka jaasuusi sida walaysa lilimaami imaamkii xaqu ma leh nabdu lamaani ammaankii inuu tuuro in lam yakhaf hadduusan ka baqin khiyaanatan khiyaamo walaa yadkhulu ma soo gelaya fi lamaani ammaankii maaluhu xoolihiisii gaalkii xarbiga xoolihiisii wa ahluhu ahelkiisii bidaari alxarbi daarta waxa weeye daaruxarbiga ku sugnaa wakada waxaa la mid a ah maa macahu wuxuu wato oo minhumaa labadaa ka mid ah waa maalkii ahelkii filasaxi muctada hadaa qabana ilaa bishartin inuu shardiyo mooyaane wuxuu ku yidhi ma banaano in la bixiyo oo gaalkii loo fidiyo ammaan muslimiinta dhib u keenay gaalkii in ammaan la siiyo haddii ammaankaasi muslimiinta uu dhibayo oo waa maxay nin jaasuusa gaal jaasuusa ayaaba ammaan la siiyey waddanka islaamka wuxuu soo gelayana waxaa weeye inuu tajasus sameeyo oo ceebaha muslimiinta muslimiinta meeshay u nugul yihiin iyo waxa weye ciidamadooda iyo sirtooda inuu soo ogaano waa sirdoon ma bannaana kaasoo kale in ammaan la siiyo mana asaxayo ammaankaasi anaad muslimiintu dib ka soo gaaraya imaamku hadduu ammaan uu bixiyo ammaankii kama bixi karo ammaanku xaggiisa waa ka waajib hadduu imaamka madaxweynaha muslimiintu uu bixiyo oo gaal ammaan uu siiyo ammaankii dib ogama laaban karo hadduusan ka baqin gaalkaasi inuu khiyaamahee la yimaado maxaa yale ammaanku xaggiisa waa laazim waaya gaalkii ammaanka la siiyey ammaankaa ma soo gelayo xoolihiisii ehelkiisii daarulxarbi ku sugnaa wadankii uu ka yimid ee daarulxarbi ah xoolihiisii yaacay iyo caruurtiisiiyo reerkiisii halkaa joogay ammaanku ma saamaynayo waa laga soo elmaysan karaa xoolihiisii iyo waxa weeye caruurtiisii xaggaa u joogtay waxay ammaanka asaga laftarkiisa umalasay ruuxdiisa inuu waddanka islaamka uu nabadgeliyo kusoo galo sidoo kale wax alla wuxuu sito ee labada ka mid ah maal iyo ahalba waxa weeye ammaankii ma saamaynayo haddii uuna shardinin hadduusan shardi jirin haddii la dhaho ammaanka adiga unbaan ku siinay hadduu la soo galo xoolo iyo caruur waa laga qaadan karaa laakiin haddii la shardiyo in caruurta iyo xoolahaaba ammaanka soo gelayaan waxa wey lama taaban karo markaa iyadaa shardigaasa lagu camalfalaya wlmuslimu muslimkii ku nagaa bidaari lxarb waddanka gaalada ee dagaalka naga dhexeeya in amkanahu hadday u suuroodo muslimka idhaaru diini diinkiisa inuu muujiyo istaxiba waa loo muslimka alhijratu inuu ka soo hayaamo oo kasoo hijroodo wadanka gaalada ilaa hadii kale oo diinkiisa uusan muujin karin wajabad waa waajib in ataaqahaa hijradaas hadduu awoodi karo waay wuxuu ku yidhi muslimkii waddanka gaalada ee daarulxarbiga ku nagaa hadii ay suuragal u tahay inuu diinkiisa muujiyo oo uu ilaahay caabudo asagoo wax dhib ah ka cabsanayn iyo diinkiisa in laga fidneeyo toona wuu iska joogi karaa waddankaa gaalada laakiin waxaa axsan oo afdal ah oo sunnah ah inuu kasoo hijroodo inuu kasoo hijroodo ayaa sunno ah si uusan gaalada madowgooda u badinin sidoo kale si waxa weye gaaladu aysan dagaal ugu maleegin ama wax dhiba ah uusan usoo gaarin waxaa dhici karta midda kale in he gaalada dhaqankii ay ka bedelaan ama carruurtiisa ay saameyn ku yeeshaan marka waddanka gaalada inuu iskaga soo baxo ayaa fiican xataa diinkiisa he diinkiisa uu muujin karo waaya hadduusan dacwad ka wadi wayaan hadduu dacwad wado oo dad ay kusoo islaamayaan oo diinta islaamka uu faafinayo dee markaa ah inuu halkaa ku nagaado haddii kale oo diinkiisa uusan muujin karin ama fidno uu ka cabsanayo waxaa waajiba ah markaa inuu soo hijroodo rag iyo dumar mid walba yahayba waaya xataa gabadhi haddaysan maxram aysan haysan way soo hiroonaysa haddaysan diinkeeda muujin karin oy diinkeedu cabsanayso oo loo diidayo cibaadaadkii iyo waajibaadkii shacaa'irtii diinka gudato waaya laakiin waa goorma haddii u awoodi karo hijradaas hadduu awoodi karo wayaan haddii laakiin uu ku nagaado asagoo hijrada awoodi kara waa daalim aayaddii qur-aankeed baa in aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunaa mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ard llahi فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم مسلم كستبري مع كاهي بولي يقيم بين أفضل المشركين قال دحوه وكنا مسلم كستوى قال دحوه وكنا هذا بري مع كاهي النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أبو داود وصوصار وايه walow qadara wlmuslim muslimkii bidaari xarbi daartii xarbiga ku sugnaa in amkana hadii u suuroodo haru diini diinkiisa inuu muujiyo istaxiba lahu waxaa loo suneeya alhijratu inuu soo hijroodo ilaa haddii kale waxa weeye diinkiisa muujin kari wajaban hijradii way waajibaysa in ataaqa hadduu awoodo walow qadara hadduu awoodo asiirun mid eh, la qafaashay oo gaaladu qafaasheen calaa harabin inuu ka soo baxsado lazimahu waa waajib inuu ka cararo oo ka baxsado walow adlaquuha hadday sii daayaan bilaa shari shardi la-aan falow waxaa u banaan ikhtiyaarahum in shirqoolo oo mase aطlaquu way sii daayeen calaa anahum bishardi annahum ayagu shardigeeda fii amaanihi ammaankiisi inay ku sugan yihiin oo ay ka nabadgelayaan xaram waa xaaraan marka inuu shirqoolo fain tabicahu qowmun qolo hadday soo dabagalaan falyadfachum haska celiyo haska caabiyo walow biqatlin dilkooda la haskaga caabiye aw mase sharadu waxay shardigeen anlaa yakhruj inuusan ka bixin min daarihim wadankooda lam yajuz ma banaano alwafaa u shardiga inuu oofiyo wuxuu ku yihi gaaladii xarbiyiinta dagaalka naga dhexeeya hadday muslim ay gacanta ku dhigaan ay qafaashaan isla markaa muslimka ay u suurtooda inuu ka baxsado oo ka cararo ha ka baxsado waa waajib inuu ka baxsado waay suu naftiisa uga badbaadiyo gaalada waxa weeye shirkooda isla markaana diinkiisii uu ilaashado haddii laakiin gaaladu ay sii daayaan bilaa shard ayaan wax shardigaaba ah ku xidhan iska sii daayaan waxa u bannaan inuu gaaliga heer gumaado oo shirqool u sameeyo xoolo waxay heri karana uu hore usii dhaco wuxuu layn karana uu laayo maxaa yeel ammaannayna ka dalbin gaaladana dee dagaal baa naga dhexeeyey marka horaba waay gaalada xarbiyinta wax laga hadlay haddii laakiin ay sii daayaan ninka muslimkaa ah ee waxa weeye maqsuurka ama asiirka ah bishar in uu nabadgeliyo oo ammaan ay ka helaan markaa waa xaaraan inuu he ubanbaxo ama u shirqoodo waxaa lagu camalfalayaa shardigii axdiga ka dhexeeyay haddii markaa ninka muslimkaa ah ee la daayey ama laiska cafiyey ay gaalo soo dabagalaan koox gudhacda ah ama tuuga ah ha iska difaaco haduu doono ha lahay markaa hadda waa kii lagu shardiyey in laga nabad galo maadaama qoladan ay soo dabagaleen ha iska difaaco illa markaas waa saailku waa qoladaas fii xukmi saail bay noqonayaan waaya haddii laakiin ay ku shardiyaan inuusan wadankooda ka bixin waa kusii deydinaba dhehn lakin waddankaana kaga bixin karti waxaad ku jiraysaa xabsi eh, maxaa dhihi jira xabsi magaalada xabsi guri waddanka kaga bixin karti ba dheh waajib kumaa inuu shardigaa oofiyo bale uma banaano shardiga inuu oofiyo eh, haddii uu diinkiisu cabsanayo haddiu diinkiisu cabsanayo inuu oofiyo shardigaas waajib ma aha walow qadar hadduu awoodo asiiru mid lasoo qafaashay ala harabin baxsi hadduu awoodo lazimahu ku waajibaya walow alaquu hadday sii dayaan bilaa shardi shardi la-aan falow waxaa u banan ikhtiyaaru inuu shirqoolo aw mase alaquu way sii dayaan calaa anahum ayagu fii amaanihi ammaankiisa inay kusiiyan xarum waa xaaraan marka inuu shirqoolo fain tabicu hadday raacaan qowmu qolo gaaladii ka mid ah markii la sii daayay kadib falyadfachum ha iska difaaco walow biqatrihim walow kaana dafcuhum difaacooda haba ahaado biqatrihim inuu dile aw mase sharadu waxay shardeen anlaa yakhruju inuusan ka bixin min daarihim waddankooda lama yjuz ma banaano alwafaau shardiga inuu wafiyo maaa y shardiga hadduu wafiyo waxaa ka dhalanaysa inuu diinkiisii uh, u badbaadi waayo oo khatar u galo walow caaqada haddii uu la heshiiyo alimaam imaamkii ciljan gaal weyn hadduu la heshiiyo ciljigaasoo yadullu tusanaya calaa qalcati dhufays gaaladu ay leeyihiin walxaal walahu ciljigaana uu yeelan doono minhaa qalcadaas jaariyatun gabadh jaaza waa bannaanyah arrinkaas fain futixat haddii la furo qalcadii haddaba bidilaalatihi ciljiga tusmadiisii uu tusay uctiyaha jaariyadii waa la siinaya aw biayriha dilaaladiisii keyrkeed baa lagu furtay qalcadii falaa jaariyada la siin maayo fiasax fain lam tuftax haddii aan la furanin qalcadii falaa shaya lahu waxba maleh ciljigaas wa qiila waxaa ldhi in lam yucallaq haddaan lagu xidhin aljuclu mushqaayatihi bilfatxi in dhufayskaa la furto falahu markaa wuxuu yeelanayaa ujratmili ujratmili ayuu yeelanayaa wuxuu yidhi haddii imaamku uu la heshiiyo cilji gaal xoog badan oo adag baa lidhaahdaa waayo waxaa cilji lagu magacaabay maxaa naftiisa ayuu iska difaacayaa wixii de soo horona marka min alcilaaj bay ka timid cilaajkuna waxa weeye kahortag iyo difaac marka ciljiga hadduu la heshiiyo si uu u tusiyo qalcad waa dhufays adag oo muslimiinta ayna ogeyn meeshuu ku yaalo marka qalcad mutus bay dhaheen waa muslimiin mujaahidiina qalcaddaasna markii aan furanno waxaan kaa siinaynaa gabarh baan kaa siinaynaa jaariyad hanimadii ka mid a ah. oo markaa mushkaayad baa laga gabadhaas way banaan tahay arrintaasi jaaza way banaan tahay waayo lagu furo bidilaalati tusmadii asagoo tusay halkaasay qalcadda ku taalla hab waa maxaa muslimiinta ay de qalcadda u weydiista inuu tuso maxaa yaele ma garanay meesha ku taalo ama waxa weeye way ka qarsoon tahay ama jid waxay doonayaan aamin oo qalcadda loo maro oo si fudud loo gaari karo waaya marka qalcaddii buu tusiyey si ay u furtaan sidii bay muslimiinta qalcaddii ku furteen jaariyaddii loo ballan qaaday waa la siinaya haddii laakiin dilaaladiisii tusmadiisii tusbaan ahayn la isticmaalo oo tiisi ay shaqayn weydo marka haddii la furto qalcadaas jaariyada la siin maayo maxaa yeelay la shardiyey waxa weeye laguma furan tusmadiisi laguma furan waayo tilmaantiisi haddii qalcadii la fura kari waayaan markay muslimiinta isku dayan kadib de waxba male markaa maxaa yeele shardigu wuxuu ahaa haddii qalcadaas aan furano oon jaariyad ka helo jaariyadda aan ku siinana qiil ba wuxuu le maya la furto oo qalcaddii waxba laga waayo jaariyad laga waayo de markaa mashqaayad baa la siinaya ujratulmili ayaa la siinaya caqdigana waa caqdihe jacaalow caqdi jacaalo wey walucaqad imaamka haduu la heshiiyo ciljan gaal adag hadduu la heshiiyo weyn yadullu oo tusinaya calaa qalcatin bifays walahu asagona u sugnaatay minhaa waxa weeye qalcadaas xaggeeda jaariyatun gabadh jaaza waa banaanya heshiiskaasi fain kunta hadii la furto qalcadii bidalaalati tusmadiisa tusitaankiisa hadii lagu furto ucdiyaha jaariyadii waa la siinaya aw mase futaxad waxaa lagu furtay biayriha dilaaladiisa eyrka falaa markaa la sii maayo waxba fil asax fain lam tuftax haddaan qalcadii la furanin falaa shay lahu waxba male waqiila waxaa l lam yucallaq haddaan lagu xidha aljuclu mushqaayadii bilfatxi furasho falahu waxaa u sugnaa ujratu mitli ujratu mitli ayuu leeyahay fain lam yakun hadduuna ku sugnayn fiiha qalcadii jaariyatun jaariyad kumaba sugnaba markii la furay jaariyad kumaba jirtaba aw mase maatad jaariyadii way dhimatay qabla alcaqdi intaan caqdigu dhicin ka hor ee ayaa ay dhimatay falaa shaya markaa waxbale aw mise bacda dafari markii la qabtay jaariyada gacanta lagu dhigay kadib ay dhimatay qabla tasliim intaan lagu wareejin wajh waxaa waajiba badelo badel ayaa waajiba waajibay in ninkii bedel la siiyey aw mise qabla dafarin intii jaariyadii gacanta aan lagu dhigin ka hor ayayba dhimatay falaa markaa waxba la siin maayo filabha way aslam hadday islaamto madhab muctamad waxa wey wujubu badlin badel inuu waajibayo oo badelkaasi ujratu mil ujratu mil weeye waqiila waxaa ma qiimatuha qiimaheedii weye qalcadii markii la furtay ayaa wax jaagada laga waray rag baa ku jiray wax jaagada meesha mada jooga eh, ama jaagad way joogtay laakiin way dhimatay way dhimatay eh, oo caqdigii waxa weeye imaamku uu la galay ciljigaas ka hor ayaba dhimatay marka labadaas suraba waxaa mara maxaa yal shardigii baa wuxuu ahaa haddii xisbiga aan furano gabadhna aan ka helo gabadha adiga aska waaya hadii gabadhaasi ay dhimato bacda dafari biha markii qalcadii la furtay kadib intaan ninkii cijiga lagu wareejinin markaa waxaa waajibay in bedel la siiyo maxaa yeelay marba haddii waxa weye gabadhii gacanta lagu dhigay kadibna gacanteedna ay ku dhimatay hadday doonto tii allaba ha u timaado marka waa in ninkaas bedel la siiyo ilan xaqii waa la helay haddii ay dhimato intaan gacanta lagu dhigin ka horna waxba la siin mahayo ciljigaas wax bedel uu leeyahay ma jirto waay maxaa yaele de gacanta laguma dhigin basoma hadday gabadhi islaamta ka waran jaariyadii waaba la helay lakin way islaamtay de gaal gabadh muslimada lagu wareejin maayo alin xalaal ooma eeg marka waxaa waajib ah bedel la siiyo bedelkaasi muxuu noqon karaa laba qowl ku jira qowl wuxuu leeyahay waa ujratu mithl shaqada uu qabtay wax u dhigma ayaa la sinaya mushqaayadiisii ah qiil ba wuxuu gabadhaasaa la qiimeynaya jaariyadayga la adoona adoontaasaa la qiimeynaya intay noqoto qiimaheedii ayaa la siin doonaa halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed